bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعdu qala الجamiع raximh اllah taعalى alxadiiث الraaبع waxaan soo haynay kitaabkii arbacuuna xadiiثa fi axkaami اlbaaligaat jaamicii axaadiidta isku soo ururiyey waxa uu yiri alxadiiث الraabic xadiidka afaraad wacan caaishaةa um اlmuؤminiina radia allahu canha can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal laa yaqbalu allahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaar nabiga sal ll ly slam rawaahu abu daawuuda wasaxaxahu bnu khuseyma nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi laa yaqbalu allahu alla ma aqbalayo salaata xaa'idin mid xayd gaartay salaadeeda ma aqbalayo ilaa bikhimaarin khimaar inay wadato ay ku tukanaysa ma ahani rawaahu abu daawuuda abu daawuud ayaa wariyey ibnu khuseymana waa saxiix yeelayo wuxuu kusoo saaray fii saxiixihi qaala alimaamu alkhaaabiyu raximahu llah abu sulaymaan alkhaaabiy oo a-imada axaadiidta aada u sharaxday gariibka xadiidka kalimaadka adag ee xadi ku jirto iyo towjiihaadka axaadiidta iyo aada yacni baxar ugu ahaa lagana soo qaato kitaab bukhaariga uu ku sharxayo iyo waxaa jira mid abu dawuudka uu ku sharxo macaalimu sunan la yiraahdo marka macaalimu sunanka macaalimu sunanka ayuu wuxuu ku yidhi yuriidu bilxaa-idi xaa-id wuxuu ula jeedaa salaata xaaidinta almarata ata haweeneyda buu ujeedaa idaa balaqat haddii ay gaarto sina alxaydi xaydka da-diisa walam yurid bihi uma jeedo ulama jeedo xaaidka idka walam yurid ulama jeedin bihi bilxaa-idi xaa-idka allatii midda hiya iyaduba fii ayaami xaydihaa maalmaha xaydkeeda dhexdiisa ku sugan lianna alxaa-ida maxaa yeeley midda xaa-idka oo xaydka ku sugan dhexdiisa laa tusallii biwajhin sina ku tukan maysa taasi yani macquul maaha inuu yidhaha naag xayd qabto yani salaad lagama aqbalayo ilaa inay khimaar wadata ma ahani sidaa macquul ma aha ulamana jeeda nabiga sal ll ly slam sida ee wuxuu ula jeedaa midda gaartay da ay ku xaysho ayib laa yaqbalu llaahuna ka ansixi mayso salaad waa ilaa ay cawrada qariso oo cawradeeda ay asturto ma intaa marka hadalkii khataabi baa ku dhammaaday fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana albaaliqata haweenta qaan gaartay tuusafu waxaa lagu sifeeyaa bilxaydi xayd baa wasfi looga dhigaayo alxaa'id baa la yidhaha walow markaas iyaynan qabin maadaamaba ay gaartay da xayd oo ay buluuq ay gaartay ayaa waxaa lagu sifeeyaa xayd lianna maxaa yeelay bihi bilxaydi xaydka ayaa yatimu lbuluuqu qaangaarka lagu gaaraa oo ku dhamaystirmaa yani haweenta inay qaangaarto qaangaarnimadu waxay ku dhacdaaba bihi bilxaydi xaydkaas ayay ku dhacdaa lianna maxaa yeelay bihi bilxaydi xaydka ayaa yatimu lbuluuqu qaangaarka uu ku dhacaa wa huwa xaydkuna calaamatun calaamad weeyaan liidraaki lmar-ati haweenta gaarideeda ayuu u yahay calaamad sina alwujuubi waajibnimada da-deeda yacni inay wax ku waajibayaan wa bi hada alxadiidi sin lwujuubna da waa kii qaangaarinimada wa bi hada alxadiidi xadiidkan ayaa istadala alimaamu alxaafidu imaamkii xaafidka ah albayhaqiyu raximah llah oo u daliishaday fi sunan alkabiir kitaabkiisa asunan lkabiirka ama dadka qaar ay u yaqaanaan asunan lkubraa ee xadiidkan buu u daliishaday calaa ana albinta gabadha tabluqu inay ku qaangaaraysa bilxaydi xayd inay ku qaangaarto marka xadiidkan waxaan uga socda waxay tahay min calaamaati albuluuq fii xaqi almar'ati ama fii xaqi lbinti gabadha calaamadaha qaangaarkeeda tusaa waxaa ka mid ah xayd alxadiidu alkhamisu xadiidka shanaad wa can caaishata radia allahu canha ayda qaalat dakla calaya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wacindii fataatun faalqaa ilaya xaqwahu faqaal shuqiihi bayna hadihi alfataati wa bayna alatii cinda ummi salama fainii laa araahumaa ilaa qad xaadatha rawaahu bnu abi shaybata fi lmusanaf wa daawuud caaisha nabiga sala ll ly salam sidoo kale waxay tiri caaisha radi allahu canha waxay tiri dakhala calaya rasuulullahi llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga iisoo galay wa cindii fataatun iyadoo gabar yar ay ila joogto agteyda ay tahay fa alqaa wuxuu soo tuuray ilaya xaggayga wuxuu usoo tuuray xaqwahu macawistiisii maradii yacni hoos uu ka watay faqaala waxa uu yihi shuqiihi jeex maradani bayna haadihi tan u kala jeex alfataati gabadha ah iyo wa beyna alatii tii u kala jeex cinda ummi salamata ummi la joogto middan adiga hadda kula joogta iyo midda ummi salamo agteeda ah u kala jeex labadan yacni maradan maxaa yeelay fa inii anigu laa araahumaa ma arkayo ilaa qad xaadataa inay xaydayn xaydeyn maahan waxaan u arkayaa un inay xayd gaareen macnuhu saa darteed marka gorgoradaha ka dhigtaan oo aada haysu xijaabaan waay macnaha rawaahu bnu abi shayba abubakr bnu abi shayba wariyey fi lmusanaf kitaabkiisa almusanaf ayuu ku wariyey raqamka lix kun laba boqol toddobaatan iyo kow tarqiimkan marka waa tarqiimka nusqada uu taxqiijiyey maxamed cawaama iyo waa abu daa-uuda abu daa waa wariyey ayib axaadiidta sharxeeda waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kelimaadka qariibka in laga soo qabto la macneeyo towjiiha guud xadiidku waxa uu ka hadlayo in la fahmo haddii tacaarud iyo waxyaaba iska hor imaanayo jiraanna la xaliyo intaa haddaanu qofka fahmsanaynna xadiidka ma fahmayo macnihiisa ayib qaala marka waxa uu yidhi waalxaqwu fi lxadiidi xaqwiga xadiidka ku jiray ila xadiidka waxaa noogu jirta wa cindii fataatun faalqaa ilaya xaqwahu walxaqwu fi lxadiidi alizaaru waa macawista marada hoos laga xirto qasab maaha inay tolan tahay hataa mara furan laakiin hoos laga xirta waa iska izaar qaala ibnu lthiir abusacaadaat ibnu lthiir waxa uu yihi fi nihaayati kitaabkiisa annihaayatu fi qariibi alxadiid taxta maadati xaqaa waxa uu yihi walaslu fi lxaqwi asalka xaqwigu macqid lizaar waa meesha laga gunto hoosguntiga marada qofka uu xiranayo ou ka dhiganayo macawista ama hoosguntiga uu ka dhiganayo meesha uu ka xiro waay nacam ayaa la yidhaha wa jamcuhu jamcigiisuna axqin wa axqaa weyaan jamcigiisu huma sumiya bihi lizaar dabadeed waxaa lagu magacaabay izaarkii laftiisa lilmujaawarati macawistii marka maxaa xaq oo loo yiri lilmujaawarati munaasabada ka dhexaysa waa darisnimada maadaama macawistii ay fuuleyso oo laga xiraya meeshaas jirkaaga adiga ku taalee guntiga ah xaqwiga ah ayaa markii dambe waxaa loo soo naqliyey oo in lagu magacaabo in lagu magacaabo macawistii lafteeda sida alqaa'idba meesha hoose ee saxarada la geeyo asal ahaan ay u tahay dabadeedna waa lasoo naqliyayo meesha wixii la geynayay ayaaba lagu magacaabay ayb kelmaddaa marka qariibkaa ku jirtay kelmaddaana macnaheedu sidaas waa guntiga marka asal ahaan waa guntiga markii dambena meeshaas marada guntiga lagu xiro ee hoosguntigaa guntiga lafteeda lagu magacaabay fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana aljaariyata gabadha idaa xaadat haddii ay xaysho wajaba caleyha korkeeda waxaa ku waajibaya maa yajibu cala almar'ati haweeneyda waxaa ku waajibayo alkabiirati weyn min alixtijaabi oo ah isxijaabid watasaturi iyo is-asturid wa ana alxayda xaydkuna calaamatun calaamad calaamatu lbuluuqi qaangaarka calaamadiisa waay fii xaqi lmar haweeneyda haweeneyda calaamad qaangaar buu u yahay iyadu waayahay rawa alimaamu abu bakr bnu abi shaybata fii musanafihi wuxuu ku wariyey can umi salamata radia allahu canha qaalat waxay tiri idaa xaadat iljaariyatu gabadha hadday xaysho wajaba calayha korkeeda waxaa ku waajibaya maa wajaba calaa ummihaa hooyadeed waxa ku waajibo ayaa iyada ku waajibaya yani hooyadeed waxa ku waajibaa de hooyadeed waa qaangaar waay iyaduna qaangaar waaye marka macnaheedu sida looga qaadanayaana de waxay tahay fa inii laa araahumaa ilaa qad xaadataa nebigu amar buu bixiyey maradan jeexjeex u dhiib ayuu yidhi labadaa gabdhood xukunka ama amarkaa cilladiisu maxay tahay haddii amar yimaado dabadeedna jumlo ay timaado jumladaana fa la geliyo fa jumla markaa yacnii fa-i ay u horeyso ay timaado macnuhu amarkaas ama nahyiga waxaa ciladiisu ay tahay jumladan fa-da ay ku jirto marka jumladan marka fa-daasi ay ku jirto tufiidu lciliyata cilanimay faa-iideynay marka maryahan maxaa loo siinayaa ay isugu xijaabayaan lianahum waa qaan lianahuna waa qaangaareen waa macnaha ayib ayb qala alxadiidu الsadis wacan caliy bni abi aalibin radia allahu canhu qaal xafidtu can rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama nabiga waxaan ka xifdiyey buu yidhi laa yutma agoontinima ma jirto bacda ixtilaamin ixtilaam dhadhab iyo ixtilaam kadib yani ixtilaamka qofku inuu riyoodo biyo ka yimaadaan waa iyo marka mar haddii ixtilaam yimaado agoontinima ma jirta waay macnaha walaa sumaata yawmin maalin aamusideedna ma jirto ila leyli ilaa habeenkii laga gaaro yacnii qofku inuu yidhaha waxaan ku cibaadeysanayaa maalin aamuskeed ilaa iyo yacnii habeen baan aamusnaanayaa taasina ma jirto jaahiliyadii baa sidaa samay jireen rawaahu abu daawuuda xadiidka abu daawuud ayaa wariyey waxasanahu alimaamu الnawawiyu fi riyaad الsaalixiin alimaamu nawowina xadiidka wuxuu ku xasaniyey riyaadu saalixiinka ayb marka laa yutma bacda اxtilaamin walaa sumaata yawmi ila leyli xadiidka sidaas yaa loo akrinay qaala fi hada alkhabari xadiidkan waxaa ku sugan dhexdiisa ana albuluuqa qaangaarka walidraaka iyo haleelitaanka qaangaar la gaaro idraak waa qaangaar isaga laftiisa yahbutu waa sugnaanayaa bilixtilaami buu ku sugnaanayaa ixtilaam qofka in habeenkii mar markau seexdo ama hurdada dhexdeeda qoyaan iyo wax inuu ku arka markaasi oo markaa yani intou wax ku riyoodo qoyaan markaa uu dareemo oy wax ka yimaadaan wahadihi tanina calaamatun ukhraa calaamad kale waa bilidaafati ila alxaydi marka loo geeyo haweenku yacni xaydna waa ku qaangaaraan waxaa kaley ku qaangaaraan xayd yownanbaba ka imaanine haddii ixtilaam ay aragto habeen intay seexato qoyaan iyo wax sidaasoo kale ay aragto calaamad qaangaar bay noqonaysaa ayb sideedana buluuqa iyo idraaga waxa la gaarayaa waa maxay waxaa la gaarayaa waxa mas-uuliyad qofka inuu qaato waajibaadkii inay korkiisa ku socdaan xaaraantii dushiisa ay ku socdaan mas-uuliyad iyo deyn ayaa lagu yeelanayaa qofkan marka uu da-daa gaaro walidaalika af soomaaliga macnaha qaan gaar waayo qofkani marka in wax loo qabsado gaaray waayo ayb albuluuqu walidraakuna waa gaaritaan waxa la gaarayaa waa maxay in wax loo qabsado gaaray waayo macnaha ayb qaala alimaamu alkhaaabiyu imaamu alkhaaabi wuxuu yihi raximahu llah daahiru hada alqowli qowlkan daahirkiisa yuujibu wuxuu waajibinayaa inqitaaca axkaami lyutmi agoontinimada axkaamteeda go-itaankiisa canhu agoonkii kii soo ahaa inay ka go-ayaan maxay uga go-ayaan bilixtilaami ixtilaamay uga go-ayaan mar hadduu ixtilaam arko agoontinimo waa ka go-day oo ninkaasu agoon ma aha ama gabadhaasi wa xuduuthu axkaami albaaliqiina lahu iyo yuujibu inqiaaca axkaami lyutmi canhu bilixtilaam waxuduutha wuxuu waajibinayaa inay soo dariso axkaama albaaliqiina dadka qaangaarka axkaamtooda lahu isaga ay u keento naam marka waxuduutha weeyaan inqiaaca ayuu ku cadfanaanayaa wuxuu waajibsanayaa axkaamtii agoontinimada inay go-day waxaa kaloo waajibsanayaa axkaamtii baaliqiintana inay timid warawa alimaamu lbayhaqiyu raximahu llah imaamu lbayhaqi wuxuu wariyey fi sunani اlkabiir can caaishata radia allahu canha anaha qaalat waxay tiri ida ixtalamat ilmar'atu haweeneyda hadday ixtilaamto fa calayha korkeeda waxaa ah maa calaa ummahaatihaa hooyooyinkeeda waxa dushooda ahoo min asitri asturitaan ah ama min asatri asturid ah ayb iyaduna marka wada calaamad qaangaar bay caa-isha ku sheegtay ixtilaamkii qaala alxadiidu asaabic xadiidka toddobaad wa can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama caradahu yowma uxudin wahuwa bnu arbaca cashrata sana falam yujiznii huma caradanii yowma alkhandaqi wa ana bnu khamsa cashrata sana faajaazanii qala naaficu faqadimtu cla cumara bni cabdilcaziiz wahuwa khaliifatn faxadathtuhu alxadiida faqala ina hada laxaddun bayna alsagiiri walkabiir wakataba ilaa cumaalihi an yafriduu liman balaga hamsa cashra rawaahu lbukhaariyu wa muslim kanna wuxuu tilmaamayaa calaamad labaad oo calaamad saddexaad oo lagu qaangaaro wacan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma cabdullaahi bni cumar waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sal ly slam nabiga caradahu yowma uxud wuxuu u bandhigay maalintii caradahu yowma uxudin maalinta maalinta uxud ayuu nafsadiisa usoo bandhigay wa huwa bnu arbaca casharata sana afar iyo toban jir isagoo ah falam yujiznii ima ogolaanin buu yidhi yani ima socodsiininoo iguma darin dadka dagaalamayo huma caradanii wuxuu isoo bandhigay ayib markii horena qeybuu ku sheegay markana eh, wuxuu ka dhigay iltifaat buu geliyeyoo eh, isagiiba iska waramayo takallum mutakallim ahaan ayuu u keenay markaa waxay tahay ana rasuula allahi sal ly slam nabiga caradahu wuxuu soo bandhigay nebiga wuxuu soo bandhigay nebiga waay sal l slam hu ibnu cumar buu soo bandhigay yowma uxud maalintii uxud wahuwa bnu arbaca casharata sana isagoo afariyo toban jir ah falam yujiznii ima ogolaanin buu yihi mutakalimuu u bedelay ahaan hadalka iltifaat baa ku jiro ayb huma caradanii waa isoo bandhigay yowma alkhandaq wa ana bnu khamsa casharata sana shan iyo toban jir anoo ah fa ajaazanii waa i ogolaado dadka dagaalamaya igu daray qaala naaficun naafic wuxuu yihi faqadimtu calaa cumara bni cabdilcasiis baan usoo galay huwa khaliifatun isagoo muslimiinta madax u ah faxadadtuhu lxadiida xadiidkii baan u sheegay faqaala wuxuu yihi ina hada kani laxaddun waa shayga kala saarayo waa beyna sagiiri walkabiiri wax mid yar iyo mid weyn wa kataba ilaa cumaalihi buu u qoray shaqaalahiisa an yafriduu inay u qadaraan oy u gooyaan liman balaqa khamsa cashra shan iyo toban qofkii gaaray diiwaanka wax lagu bixiyo oo dadka waaweyn wax lagu siiyo in lagu daro wasaada muslimun muslim wuxuu ku daray isaga marka waman kaana qofka ahaado duuna dalika kaagaas ka soke shan iyo toban ka yar qofka ah fajcaluuhu fi lciyaali ilmaha ayaa ka yeela fajcaluuhu yeela fil ciyaali ciyaalka dhexdiisa markaa ka yeela oo ciyaalkii ku dara qowluhu uu yihi falam yujiznii ay falam yumdi amrii arrinkayga ma socodsiinin waay walijaazatu ijaazaduna alimdaau socodsiin waay ay falam yajcalnii igama dhigin fii diiwaani lmuqaatiliin dadka dagaalamaya diiwaankooda dhexdooda iguma darin fiihi waxaa ku sugan xadiidka ana albuluuqa qaangaarka yatimu inuu ku dhacayo bikhamsa casharata sana shan iyo toban jir min kilal jinsayni nin iyo naag labadaba wiil iyo gabarba hadday shan iyo toban gaaraan waa qaangaareen idaa lam yasbiq waa hadduunan ka hormarin ixtilaamun ixtilaam ow xaydun ama xayd aw xabalun ama uur ayb haddii marka haween iyo e, wiil iyo gabar labaduba shan iyo toban bay ku qaangaaraan hadduunan kasoo hormarin ixtilaam haddii shan iyo toban ka hor oo ixtilaamo waa qaangaaray shan iyo toban ka hor haddii haweentu xayd hesho way qaangaartay uur bay yeelatay shan iyo toban ka yar iyadoon shan iyo tobankii gaarin waa ku qaan waa qaangaartay ayib xadiidkan ishkaal yar baa ku jiro dagaalkii uxud wuxuu dhacay sanadkii saddexaad khandaqna sanadii shanaad se isagu marka uxudna ku jiray eh, afar iyo toban sano sanadkii saddexaad sanadkii shanaadna uu ku jiraa shan iyo toban sano muxuu lix iyo toban u noqon waaye ilaa ninkii sanada saddexaad hijriyada jiray eh, jira afar iyo toban sanadka shanaad waa inuu lix iyo toban jiraa shan iyo toban buuna halkan leeyahay ishkaalkaa jawaabtiisu waxay tahay sanadkaa nebiga loosoo bandhigayo afar iyo tobanka bilow buu ku ahaa afar iyo tobanka sano bilow bay u ahayd markaasuu galay bil ama laba bil iyo wax lamiduu ka qabay khandaq oo sanadkii shanaad ahaydna shan iyo tobanka waa kasii baxayeyba nacam oo bilihii ugu dambeeyey ayuu ka marayay sidaas baa lagu jamcinayaa marka ayib xadiidkan shan iyo toban jir inuu qaangaar yahay baana laga qaadanaa leanna mar haddii jihaadkii iyo lagu daray waa nin weyn oo qaan gaaray e shan iyo tobankaasi haddii uunan jihaadkii tabar e, u haynin oo qof yar uu yahay oo jab yar uu yahay oo mas-uuliyaddaas iyo xooggaas yani waxaan ujeedaa qof hadda rushdi ku jiro ama uunan ahayn qof xoog uu ku awoodo dagaal u saaxiiba haddaanu ahayn dabcan ma lagu darhayo laakiin shan iyo toban jir xoog leh oo dagaalka ka bixi karo markaa isaga nabiga sala allahu alayh waali wasalam waa ogolaan jiray ayib de shan iyo toban jirka nebigu tarbiyeeyana tarbiye aada u xoog badan buu qaadanayay iyo niyad fiican buu qabay ayib qaala alxadiidu athaamin xadiidka sideedaad wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama fi lxaydi ina hada amrun katabahu allahu calaa banaati aadam rawaahu lbukhaariyu wa muslimun walafdu lilbukhaariyi xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa xaqiiqada xaydku waxa uu yahay wacan caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga wariyey qaalad waxay tii radia allahu canha qaalad waxay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi fi lxaydi xaydka uu ka yidhi ina haada kani amrun arin weeyaan katabahu llaahu alla uu ku qoray u qadaray calaa banaati aadama aadam gabdhihiisa dushooda waa shay ilaahay ku qadaray kitaabadu waa kitaaba qadariya oo alla ku qoray gabdhaha aadam dushooda xadiidka bukhaari muslim baa wariyeen lafdiganna bukhaari baa iska leh fiihi ana alxayda amrun jibiliyun fiihi xadiidka dhexdiisa waxaa ku sugan ana alxayda xaydku amrun arin weeyaan jibiliyun oo khilqi ahoo alla uu ku abuuray haweenka khalaqahu llaahu alla uu kuwuxuu ku abuuray fii nisaai bani aadama bani aadamka haweenkooda dhexdiisa ayuu ku abuuray alle fayanbaqii waxaa haboon lilbinti gabadha waxaa u haboon an tastaqbilahu xaydka inay ku qaabisho calaa xaqiiqatihi xaqiiqadiisaas inay ku qaabisho shay alla dusheeda ku qoray inuu yahay min gayri khawfin cabsi la-aan walaa wajalin baqdin la-aan wa calal murabii murabbiga korkiisa waxaa ah midka wax tarbiyeynayo awil waalidi ama waalidka dushiisa an yurasikha inuu ku sugo haadihi alxaqiiqata xaqiiqadan mid ku dhegan inuu ka dhigo ku dhejiyo fii qalbi lbinti gabadha qalbigeeda inuu ku dhejiyaa waajib ku ah intaanu xayd kaba imaanin iqtidaa'an binabiyi sal ll ly slam isagoo nebiga ku dayanayo ku dayasho nebiga lagu dayanayo darteed fii tacliimi maa shay baridiis dhexdeed loogaga dayanayo tamasul xaajatu baahidu ay taabanaysa ileyhi maaga xaggiisa shayga xaggiisa halkana marka waxa weeyaan waxaan u keenay xadiidkan waxay tahay gabadho haddaan loo sheegin in haweenku dhiig ka yimaado dhiiggaas caafimaad ahaan uga yimaado sanad ee bishiiba mar uu imaanayo ee qaab <clears throat> qaabka ay dhiiggaasi ku wajihi lahayd marka uu ka yimaado iyo waxyaabaha haddaan loo sii sheegin waxaa laga yaabaa inay walwal intay ka qaada iyo cabsi ama marka ugu horeyso jirkeediiyo dhiig ka daadanayo ka qulqulaya markay aragto waxaa laga yaabaa inay qiq dhahda iyada dhanba ay markaa iska welwesho amaba ay cabsato taana marka ay ku keento inaynan sheegi karin sheegiddiina ka xishooto ee xalna aan laga siinin ayaa dhacayso taa marka si aanay u dhicin marka waa in sida nebigu yeelayay sal ll ly slam oo kale tilmaamaya la tilmaamo oo gabar kasta inay dhiiggaasi ka yimaado markuu ka yimaado waxa ay sameynaysa iyo loo sharxo arrintaana arrin fudud inay tahay la tuso qalbigeedana lagu dhejiyo taa ayaa laga rabaa qofka murabbiga iyo waalidka labadaba arrintan innaga soomaalidii haddaan nahayna macalinkiina shaqadiisu waa inuu qur-aan dhigo keliya oo arrimahan waxaa laga yaabaa gabdhuhu inuu inuunanba kala hadlin ee waalidkuna qaar badan oo ka mida iyaguna ma ahan waalid wacyi lahoo dan waxaan ka lehba gabadhii marka dhiiggii bay arkaysaa way ku dhibtoonaysaa marka aafaadka kaloon aragnana waxaa ka mida dugsiyada qaar maadaama aan loo sheegin qof yarna ay iska tahay qofkani waxaa laga yaabaa in dugsigii goyntiisa ile markay xayd qabto qur-aan ma akrinayso oo kitaabkii ma taabanayso haddana maadaama aan waxyaabaha lasii barin waxaa laga yaabaa inay dugsigii iska timaado maalin walbo iyadoo macalinka ka cabsanayso inuu garaaco waa dhibaato kale iyadana marka iyo aafo kale gabar marka qaangaaroo dugsi dhiganayso oo aan maalinna markaa yacni kitaab un maalin walba iska wado haddana macalinkii uunan dareensanayn ama dareensiineynin xataa Eh, iyadana waa dhibaato aada iyo aada u daran waxyaabahaas marka waxay ka mid tahay waxyaabaha yani maadadan iyo afartankan xadiid in la ururiyo yacni eh, igu keentay bay ka mid ahayd xaqiiqatan alxadiidu taasicu xadiidka sagaalaad wacan caliy bni abi aalibin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rufica alqalamu can halaatha can asabiyi xata yablug wacan الnaa'imi xataa yastayqid wacan اlmajnuuni xataa yabra rawaahu abu dawuuda waصaxaxahu bnu khusaymata walahu طurq caliy bnu abi aalib radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yihi rufica alqalamu qalinkii waa la rafciyey waa la kor yeelay can halaathatin saddex waa laga kor yeelay xaggooda can isabiyi cunuga yarka ah xataa yabluqa ilaa uu qaangaarayo wa can ilnaa'imi midka hurdo xataa yastayqid ilaa uu ka toosayo wa can ilmajnuuni qofka waalan xataa yabra-a ilaa uu ka caafimaado uu kasoo miirsado xadiidka abu daawuud baa wariyey ibnu khuseymana waa saxiix yeelay oo saxiixiisiiba saxiixiisiibau kusoo saaray duruqna waa leeyahay fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana sagiira cunuga yarka ah idaa adraka albuluuqa qaangaar hadduu gaaro itajahad ilayhi waxaa kusoo jeesanaysa xaggiisa almas-uuliyaatu mas-uuliyaadkii wa jaraa calayhi korkiisa waxaa ku soconayo ku dureerayo qalamu takliif takliifka qalinkiisa waa loo qoraa waay macnaa dembiga uu geysto waxa waajibaadka uu la yimaado thawaabkoodana waa loo qorayaa facala almurabbii midka wax tarbiyeynaya korkiisa waxaa waajib ku ah an yucallima inuu baro asagiira cunuga yarka ah alladii cunuga oo fii xajrihi isaga xanaanadiisa iyo ku jira yani dhabtiisa ah oo isaga markaa uu ta xanaan xanaanadiisa ku jira dhexdeeda inuu baro alwaajibaati ayaa waajib ku ah waajibaadkii almutaxatimaati ee go-naa isaga lagu gooyay korkiisa qabla buluuqihi qaangaarnimadiisa ka hor ayb alwaajibaati almutaxatimaati lagu gooyo ay calayhi korkiisa lagu gooyo waa qabla buluuqihi intuunan qaan gaarinba waa inuu baro yani qabla buluuqihi waxay ku tacalluqaysaa an yucallima qabla buluuqihi qaangaarnimadiisa ka hor inuu sii baro wa an yuxadirahu inuu u digo ugaga digo can ilmuxaramaati muxaramaadka inuu uga digo waxyaabaha xaaraanta ah liyactaada si uu uga caado dhigto cala imtithaali l awaamiri awaamirta fartoomideeda waijtinaabi lmanaahi waxyaabaha layska reebay ka fogaanshahooda haddaan caado looga dhigin oo intuu yaryahay layska sii daayo oo filimaanta uu iska fiirsado oo gabadhu ay timaha iska qawsato oo yacni e, ragga iska salsalaanto oo qaabdarada iyo marka yacni waajibaadka kusoo socdo aan lagu sii tarbiyeynin salaadii aan lagu tarbiyeynin wiilkii sidoo kale aan la tarbiyeynin waxa kusoo socdo iyo waajibaad aan la barin oo aan caadana looga yeelin markuu qaan gaaraan amraya haddaad tiraa markuu qaan gaara de waa nin weyn waana kaa tegayaaba waa iskhilaafaysaan waana kaa cararayaan ayb marka ka hor in la baro ayay tahay alxadiidu alcaashir xadiidka tobnaad oo can asmaa binti abi bakrin radia allahu canha annaha qaalat waxay tiri sa'alat imra'atun rasuula allahi sala ll ly slam haweeney baa nabiga su-aashay faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah faqaalat yaa rasuula allah ara-ayta ixdaana idaa asaaba thawbaha addamu min alxaydati kayfa tasnac faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ida asaaba thawba ixdaakuna addamu min alxayda faltaqrushu huma litandaxhu bimaa-in huma litusallii fiihi rawaahu lbukhaariyu asmaa waxay tiri radia allahu canha sa'alat imra'atun haweeney baa su-aashay rasuul allahi sal ly slam nabiga faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah rasuul allow ara-ayta bal ii sheeg ixdaana middeen idaa asaaba thawbahaa maradeeda hadduu asiibo addamu dhiigga min alxaydati xaydka ah ayb kayfa xaydkii dhiigga dhiig xayd ah haddii uu asiibo maradeeda kayfa tasnacu sidee bay samaynaysaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi idaa asaaba hadduu asiibo thawba ixdaakunna middiin maradeeda addamu dhiig hadduu asiibo dhiig oo min alxaydati xaydka ah faltaqrushu yacnii ha jajabiso oo marka hore intay marada ha rugto rugitaanka ama jajabintii <clears throat> uma markaa dabadeed litandaxhu ha ku shubto bimaa-in biyo <clears throat> uma litusallii fiiha dabadeed ha ku tukato marka hore hadduu qallalan yahay oo kale inta iska jejebiso dabadeed biyo inta ku shubto haddana ha rugto oo haddana ha biyo raaciso xadiidka kale sidaas u dhahaya nacam huma litusallii fiihi dabadeedna ha ku tukato ay litusallii fiihi ishbaac baa layska geliyey ayb fiihi ana dama alxaydi xadiidka waxaa ku sugan dhexdiisa ana dama alxaydi xaydka dhiiggiisa najasun inuu najaas yahay waxaan u daliila liamri nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga amritaanka almar-ata haweeneyda ou amray an taqsilahu inay ka dhaqdo min thawbihaa maradeeda mar haddii maradaadii ka dhaq layidhi waa najaas fatuziilu waxay zuulinaysaa raa riixahu urkiisa wa lownahu midabkiisa wa dacmahu dhadhankiisa ile nijaasa cayn cayniye ah waaye fa idaa baqiya hadday intaa markay samayso ou haro atharuhu raadkiisa wax kamid a ah haddii ay uu haro bacdu intaa kadib bacda dalika yani walam taqdir aynana awoodin isaalatahu zuulintiisa falaa ba'sa dhib male bian tusaliya fiihi inay ku tukato marka oo xadiidkii kale wuxuu ah walaa yaduruki atharuhu kan soo socda alxadiidu alxaadi cashar xadiidka kow iyo tobnaad wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana khawlata binta yasaarin atat inabiya sala allahu calayhi wasalama nabigay u timid khawla faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuul allow inahu shanigu waxa uu yahay laysa lii agtayda ma ahaanin ilaa thawbun waaxidun hal mara ma ahne wax kale ma haysto bal fiiri marka haweenka saxaabiyaadka ah sida ay xaaladoodu siday ahayd hal mara mooyaane wax kale ma haysta ileed haddana waa ku sabraysaa daacadii rabbi ka tegi mayso wa ana aniguna axiidu waan xaydayaa fiihi maradaas ayaa xaydka igu imaanaya waan xaydayaa maradaa dhexdeeda fa kayfa asnacu sideen samaynayaa qaala waxa uu yidhi idaa dahurti haddaad daahir noqoto faksiliihi dhaq ile maradii waxbaa un gaaraye huma markaad dabadeed sallii fiihi ku tuko fa qaalat waxay tihi fain lam yakhruji iddamu dhiigu hadduunan bixin ka waran yacnii dhiigga raadkiisa haddii uunan tirtirmin ka waran markaan dhaqo maradii oo ay raad ou ku haro ka waran qaala wuxuu yidhi yakfiiki ilmaa-u biyaa kugu filan walaa yaduruki ku dhibi maayo atharuhu raadkiisa rawaahu axmedu wa abu daawuud yani nabigu wuxuu yihi idaa ahur xadiidka marka akhriskiisu waxa uu yahay ana qawlata binta yasaarin atat inabiya sala allahu alayhi wasalama faqaalat yaa rasuula allah inahu laysa lii ilaa thawbun waaxid wa ana axiidu fiihi fakayfa asnac qaala idaa tahurti fagsiliih huma sallii fiih faqaalat fain lam yakruj iddam qaala yakfiiki ilmaau walaa yaduruki atharu xadiidka rawaahu axmedu wa abu daawuud fiihi ana alxaa-ida xadiidka waxaa ku sugan haweenta xaa-idkaa tusallii inay tukanayso fii thawbihaa maradeediay ku tukanaysaa aladii marada oo xaadat fiihi ay ku xeeshay bacda an tudahirahu markay daahirisa ka gadaale haddii marka intay daahirisay riixdii wixii dhammaa zuulisay raad ay uu ku haro oo ay zuulin weyso dhib ma laha marka ayb alxadiidu athaanii cashar wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal kharaja rasuulu llahi sala allahu عalayhi waslama fi adxan aw fitr ila lmusala kharaja rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama fi adxan aw qaala aw fitrin ila almusallaa famara cala annisaa faqaala ya macshara annisaai tasadaqna fainii ra'aytukuna akhara ahli nnar faqulna wabima ya rasuula allah qaala tukhirna allacna watakfurna alcashiir ma ra'aytu min naaqisaati caqli wadiini adhaba lilubi الrajuli اlxaazimi min ixdaa kuna min ixdaa kun faqulnaa wma nuqsaanu diinina wacaqlina ya rasuula allah qala alaysa shahaadaة اlmarأati nisfa shahaadaة الrajul qulna bala qala fadalika min nuqsaani caqliha alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum qulna balaa qaala fadalika min nuqsaani diiniha rawaahu lbukhaariyu wamuslimu wallafdu lilbukhaariy abuu saciidin alkhudri waxaa laga wariyey inuu yihi kharaja rasuulu llahi sal l slam nabigaa baxay في adxan ciidul adxaa dhexdeeda ayuu baxay aw fitrin yacni ow qaala amase wuxuu yidhi aw fitrin ciidulfitri dhexdeed buu baxay marka meeshan oo kale marka dabcan la aqrinayo ow in la geliyo ayb lanna waa shaku raawi yani ow qaala amase wuxuu yiri nebiga waa ow eh, qaala amase wuxuu yiri abu saciid fi fii fitrin ayuu baxay ayb ciidulfitri dhexdeeda ila lmusallaa meeshii lagu tukanayay ciidda ayuu u baxay famara cala nisaai haweenkiibuu soo maray faqaala wuxuu yidhi yaa macshara annisaa haweenow tasadaqna war wax la baxa oo sadaqaysta haweentu marka waxbay sadaqaysan kartaa maalkeeda iyada way sadaqaysan kartaa gurigeeda maalka yaaloo ninkeeda uu keenana wixii ay isleedahay ma diidayo ama miskiin jid eh, guriga soo istaagay iyo in wax laga siiyo iyo dhibaato aan lah eh, yacni male iyadana inay sadaqayso bal ajar inay ka helayso nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam haddii aynan wax fasaadinaynin ee xadiid isaga waxaa jira dhahaya haweeneyda maalkeeda mar haddii la guursado <clears throat> maalkeeda inay sadaqaysata ma aha ilaa ninkeeda inuu u idmo maahane ka fasax qaadato arrintaa akharu ahlilcilmi culimmada badankood waxay yiraahdaan waa sida fiican ee aadka u wanaagsan ee waajib ma aha hadday doonto marka iyadoo ninkeedii u sheegin wax waa la bixi kartaa iyada maalkeeda xadiidkanna waxay adilada arrintaa tusaysau ka mid yahay nebigu markuu u sheegay wax la baxa horay kala baxeen ma dhihin ordaho nimankiina soo weydiiya ma dhihin marka kaasna wuxuu tilmaamayaa inay sidaa fiican tahay marka wuxuu yidhi haweenu wax la baxa oo sadaqaysta fa innii maxaa yeelay ciladii waatan marka ra-aytu kunna waxaan idin arkay akthara ahli naar inaad tihiin ahlu naarka dadka ugu badan ayb naarta dadka ugu badan inaad tihiin baan idin arkay jannadana dabcan iyagaa ugu badan naagaha sababta oo ah xuurilciinta aada u badinayaan ayb faqulna waxay yidhaahdeen wabima yaa rasuul allah oo maxay bay taasi ku dhacday rasuul allow naam bima sheegeeba yaa rasuul allah arrintaa rasuul allow arrintaa uu ku ahaaday inaan naarta ugu u badano ayb maynan dhihin marka eh, haweenkaa eh, loo daran yahay iyo cadaalad ma aha iyo waxaas iyo ma aunan dhihin maynan dhihin maxaa yeele warka nebigooda u sheega sala allahu calayhi wasalama xaqiiq bay u rumaysan yihiin oo iimaan bay ku rumaynayaan ee eh, iyaga markaa sababkay raadinayaan si ay uga fogaadaan gabdhaha maantana sidaasaa laga rabaa iyaguna maanta dhan inay iska dabagalaan wax aan dan u haynin oo iska dhigayo inuu rabbigii abuurtay uga roon yahay maaha inay dabagalaan ayb qaala wuxuu yihi nabiga sala allahu alayhi wasalama tukthirna lacna lacnadaad badisaan oo yacni lacnad kugu dhacday iyo naclaa kugu taal iyo yacni xanta iyo beenta iyo waxyaabaha dad dhaleecaynta iyo waxaasaad badisaan tukthirna allacna wa takfurna waxaad abaal dhacdaan alcashiira xaaska zawjka cashiir waa ninka ninka idin qabana waad abaal dhacdaan abaal dhacaas xadiid kaleu nabiga sala allahu alayh waali wasalam ku fasirayo waxay tahay markuu yidhi midkiin haddii sanadka oo dhan ninkeeda u wanaag falayo ay ka aragto wax markaa dhib iyo wax ay ka aragto hal maalin waxay leedahay ma saacad ay wax ku aragto dhib ay kama ay ka tabanayso maa ra-aytu minka khayran qadu weligaaba khayrkaama arag bay dhehaysaa waa abaal dhac marka maa ra-aytu ma arkin buu yidhi min naaqisaati caqlin kuwa caqligoodu yacni naaqis uu yahay wa diinin diin kuwa naaqis ka ah maa ra-aytu ma aanan arkin min naaqisaati caqlin caqli kuwa ka naaqis ah wa diinin diin ka naaqis ah haddana adhaba tagsiin badan lilubbi rajuli nin caqligiisa tagsiin og oo tagsiin badan alxaazimi go-aan leh min ixdaa kunna idinka yacni idinka daran idinka tagsiin badan idinka ma aanan arkin min ixdaa kuna afcalu tafdiilkuu ku tacaluqayaa ayb macnuhu marka waxay tahay idinkoo caqliga iyo xagga diinkana naaqisaad ka ah haddana nin caqli badan oo go-aan leh haddana caqligiisa dad markaa yacni qaadasho og oo tagsiin og oo sidii ictidaalka iyo ninka caqligii lagu ogaa iyo yacni ka tagsiin og idinka ma aanan arkin yani idinku haddana caqliga naqsiga idinkaga jira haddana nin xaasim ahoo caqli badan oo aada yacni go-aan u leh iyaad maskaxdiisa dhinaca kale u rogeysaan faqulna waxay yidhaahdeen wamaa nuqsaanu diinina wa caqlinaa yaa rasuul allah maxay tahay diinteenna naaqisnimadeeda iyo caqligeenna yacni aan naaqis ka nahay yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi alaysa miyaynan ahayn shahaadatu lmar'ati haweeneyda markhaatideeda miyaanay ahaanin nisfa shahaadati rajul nin shahaadadii barkeed wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani hal nin booskiisa laba naag baa soo istaagayso sidaa miyaanay ahayn markhaatidu qulna waxay yidhaahdeen bala haa qur-aankii bay rumaysan yihiine <coughs> ee dadkan maaha waa tukanaynaana dhahayo <coughs> muslimiinaan nahay oo diintii waa ku dhalanay dhahaya haddana marka aayadahan ay yimaadaan iyo axaadiidtan ay yimaadaan lugta ku dhufanaya ma aha kuwaas ogowna qofka xugun alle isagoo og qur-aanka inuu ku jiro hadduu dafciyo ama uu diido ama uu radiyo <clears throat> oo uu banaanka iska dhigay waxaasi wax ka jira male uu yiraahdo waqtigaana lama socon karta ee wax lamida <clears throat> uu yiraahdo qofku waa ku gaaloobaya salaadaas aada tukanaysid waxba kuu tari maysa marka qabuul baa lagaa rabaa xukunka alle inaa aqbasho qulna waxay yidhaahdeen balaa inaynan saa ahayn iska daayo waa tahay qaala wuxuu yidhi fadalika kaagaasi min nuqsaani caqlihaa caqligeeda nuqsaantiisa waay alaysa miyaynan ahayn idaa xaadat hadday xaysha haweentu lam tusalli inaynan tukanaynin walam tasum aynan soomaynin qulna waxay yidhaahdeen balaa inaynan ahayn iska daayo waa tahay qaala wuxuu yihi nabiga sal ll slam fadalika kaagaasina min nuqsaani diiniha diinkeeda iyada naaqisnimadiisa waay yani diinku naaqis ma aha iyada keeda waay yani cibaadaadkeeda iyada diinkiina dee cibaadaadka iyaa loo jeedaa iyo iimaankii iyo maadaama salaadii iyo soonkii ay ka fadhiso waqtiyo walow cudurdaarba ha uga fadhisay arrintaa waxay saameyneysaa marka naqsi bay diinkeeda ku keenaysaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari muslim baa wariyeen walafdu lilbukhaariyi xadiidkan marka halkan maxaanu keennay fiihi ana alxaa-ida xadiidka dhexdiisa waxaa ku sugan ana alxaa-ida haweenta xaa-idka laa tusallii ma tukanayso walaa tasuumu ma soomayso ayaama xaydihaa maalinta marka ayaamaha xaydkeeda uu joogo walaa yasixu minhaa ka ansixi maayo waaxidun mid oo minhumaa labadoodaas ka mid a fii tilka alayaami maalmaha dhexdooda maalmaha xaydka ay ku jirta wax ka ansaxayo salaad iyo soon male soonku marka waa sheegi doonaa way soo qallaynaysaa salaada iyada ma qallaynayso ayib meeshaas marka Eh, xaydku marka waa maanicun lilibtidaa'i wadawaamna waa yahay oo iyadoo xayd qabto soon ma bilaabi karto iyadoon qabin oo soonkii bilowday dhex haddii uu maalinta dhexdeeda haddii uu ka yimaadana buriyay soonkaasi waa u dhammaatay waa buray salaaddu iyada lafteeda ma bilaabi karto iyadoo xayd qabto ee eh, iyadoo ku dhex jirto haddii uu iigii ka yimaadana waa bis waa go-day salaadaasi hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed